salawaat ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamusطafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd cashirkan cashirkii boqol toban iyo afar wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socda ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay qismi iyo shanaad qismulmucaamalaad waxaynu kitaabulbeecdaynu maraynay waxaan joognay raqamka sideedaad sabqakan sideedaad baan maraynay axkaamu lgasb thamaaniya man atlafa qofka dilaa maala gayrihi isaga maahee qof kale xoolihiisa dilaa bigayri ibni saaxibihi saaxibi ilmaal maalka mid kale idankiisa kayrkiina ku dilaa wajaba calayhi korkiisa waxaa ku waajiba damaanuhu damaanu maa atlaf waxaas uu dilay gudastiisa aa korkiisa ku waajiba misaalkii wadaalika arrinkaas waxaa wey kaa yaxriqahu inuu gubo qofaa wuxuu gubay qof kale xoolihiisa aw yumasiqahu dhal wahay waa jexjeexay kutubu waha warqadiyuu jexjeexay maqal wahay waa jexjeexay aw yaftaxu baaban albaabuu furay muqallaqan la xiray aw qasfan qab waayo shimbira ku jira ama bermiid dooro lagu daboolo ka bujiiman geedii erkays ku sareen oo laydii wixii meeshi ku caraysna aa irka gashay aw qabsan waayo qab oo amase wikaa-an meeshaan sukoraa ku guntanay bariisaa ku guntanay wixii ku guntanaayuu ka furay wixiina waa daateen aw ribaatan wax ku xirnay afka ugu xirnaay daboolkiiyuu ka qaaday ama wixii ku xirnaayuu ka waxeeyey markuu isaga furihii iyo afkii iyo daboolkii wixii qaaday fayaflatu waxaa tegay maa wixii kaana ahaaday daakhila albeyti aqalka albaabkii hadduu ka furay carigii ku jireen waa dareeray duurkuu galay aw ilqabsi qaf shimbireedka wixii ku jiray waa badan shimbirih waxaasoo dhan itlaafa magacoodii la yihaa inaad wixii disho ama gubto keliya maehe haddaad wixii adiga shimbir awalba la celcelinaya daboolkii ka qaaday ama ari la reebreebaya albaabkii ka furtay wixii uu duurka galay waxaan gacantaada aada ku baabiisay sooma waxaas in la gudo oo ninka saan yeelay uu gudaa ku waajibow man atlafa qofka dila maala hayrihi asaga maahe qof kale xoolihii bikayri idni saaxibihi saaxibilmaal maalka kii fasixiisa la-aantiisna dila wajaba waxaa waajiba calayhi kasaas yeelay korkiisa damaanuhu khaasi buu noqona damaanu maa adlaf waxaas uu dilay inuu gudaa ku waajiba wadaalika mihaalkii waxa waaye ka an yaxriqahu inuu gubo bad leeyahay aw yumasiqahu inuu jeexjeexo waaye aw yaftaxa inuu furo waaye baaban albaab muqallaqan la xiray aw qafsan qaf shimbireed aw wikaa-an dabooluu qaaday aw ribaadan xariguu furay waxaas hadduu sameeyey fayatafallad waxaa fakaday oo baxsaday maa xayawaankii kaana ahaa daakhila albeyti albaabkuu furay xeruu furay guriyuu furay gudihiisa wixii ku jiray weelkuu furay wixii ku jiray qafaska ama qabkan uu ka qaaday xarihii ku xeraysnaa shimbirihii ku xeraysnaa awil qafasi qafaska wixii ku jiray aa lumay marka waa la tirinaa wixii saas ku lumay gudidoodaa qofkan laga rabaa khaasibu sagaal alkalbu eyga alcaquur boqongooyaha yufaridu saaxibuhu ninkiilaha ayaa tacadiyey fii rabdi xiridiisa ama muxirini ee igu ogyahay oo bahala oo dadka boqonta goyna oo xarigii ka dhaafay ama silsilad adag kuma xirini xarigan intuu ku xiruu booduu jabsiiye tafriid waayo labadaba kolkaa fayaakul ayi wuxuu qaniinay shakhsan qof kale yajibu waxaa ah waajiba calayhi calaa saaxibi ilkalbi eyga kale korkiisa waxaa ku waajiba ee xiridiisii ku tacadiyey wa maaluhu eygaas wuxuu dilay dad iyo duniya inuu gudo aa korkiisa waajib ku ah rasbiyaa loo ictibaar eyga ummadda muukaanba haddii kale ay maxaa lagu falaa hala dilaa la yihi hala durjiyaa la yihi guriga muxuu ugu ceshana ayga jacaylkiisa calaamada gaalada lagu yaqaano alkalbu eygi alxaqu boqongooyaha ah oo yufaridu tacadiyey saaxiibuhu qofkii lahaa fii rabdihi ayga xiridiisuu ku tacadiyey ama mabxirin ama si adag uma xirin falyaakul eygii wuxuu qarinay shaksan qofuu cunayba ama wax kaluu cunay oon qof ahayn shimbir iyo wax dad dhaqaalaysanaaye xool iyo waxaas sijigu waxaa ku waajiba calayhi eygale ninka korkiisa damaanuhu inuu gudo eygii wuxuu dilay toban hadaabatu xoolo tursalu la deeyey leylan cawanimo arigii lo-di geeli mir oodaan laga qaaday cawanimay tageen kolkaasay fatatlifu daabadii waxay dishay zarcan qof beenuu leeyahay calaa saaxibihaa saaxibi daaba xoolahan qofki ilaahay korkiisa wacaa damaanuhu beertaas uu qofka ka dilay gudidii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxarisallaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu nabiga yihi ina calaa ahli ilamwaal dadka xoolaha leh korkooda waxaa xifdahaa beertii iyo xoolaha ilaashigooda binnahaari maalinkii oo haddii xoolaha maalinimo beerta halleeyaan ninkii beerta lahay maxaad u dhowra weydaa laleehy xoolahan awiya maalin xariisnayn maayiin maalintii daaqay doonanayeen duunay aadayiin kolka maalinka adiga beertaada dhowro laakiin habeen haddii beertii lagaa daaqo waa lagu guda haddii maalin lagaa daaqa adaa tacadiyey inna calaa ahli lamwaal xoolaha dad kale korkooda waxaa xifdahaa xoolihii ilaalintooda binahaari maalintii la ilaaliyo wamaa afsadad waxay fasaadisay bileyli habeenkii fahuwa madmuunun waa la gudayaa calayhim calaa ahli ilamwaal korkoodaa lagu guda maalinkii qofkii beertalaha isagaa beer jecshana qofkii bartii xoolaha laha isagaa raacana korka waxaa maalin inuu dhaca uma badna qof la arkaba hadday ay wixiisa kana beertiisa ilmaha u dirsado beerta u dhowra kuwaana xoolihii ilma u daajiya u dirsanayiin habeen wixii hallaabana waa la guda oo saaxiibulmawaashi a mutacadi habeenkii xoolaha albaab adag lagu xirow inay soo baxaan maaha adaabatu xoolo tursalu la deeyey leylan fii leylin habeen gudihiis la deeyey oo fatadlifu dishay zarcan beer calaa saaxibihaa saaxiibi daabow daabada kale korkiisii waxaa damaanuhu inuu gudo sharcigaas biqowlihi sala allahu calayhi wasalama aagudastii u daliila uu yihi nabiga ina calaa ahli ilamwaal xoolaha dad kale korkooda waxaa xifdahaa xoola ilaalintooda binahaar maalin qof walba wixiisi ha ilaashado bar iyo beerba wamaa afsadad wixii ay fasaadiso bileyli habeennimo fahuwa kan habeen la fasaadiyey madmuunun waa la gudaa calayhim calaa saaxibi ilamwaal xoolaha kuwala korkoodiyaa lagu gudaayo iyagaa laga goynaa abuu daawuud iyo axmed ibni maaja axaadiiska wey koob iyo toban adaabatu neef xoolaha biduuni raakibin faras waayo ama boqol ama dameero adaabatu maa yadibu calaa wajhi ilard dhulka korkiisa wixii ku socdaa la yira liqowlihi tacaala wallaahu khalaqa kula daabatin min maa-in faminhu man yamshi calaa badni wa minhu man yamshi calaa rijlayn wa minhu man yamshi calaa arbac ka gadaa intaasun kuma koobne yakhluqu llaahu maa yashaa kuwa aan lug balahaynoo boga kuwa ku socona ama labada lugood ama afarta lugood kuwaan lugahooda la tayngariyay hangaraara iyo geelka cabaadistii iyo oo kalena waa jiraan dhankaan lugaa ku tican dhankaan lugaa ku tican idan addaabatu neef gaadiidoo biduuni raakibin mid fuula la-aantiisa haday aw saa'iqin mid kaxaynaa ma jiro baabuurna saa'iq kaxaynaa male ama gadaal wax ka kaxaynaa male kolka waa neef iska socdo keligiisa ilaa neefka haddii dusha laga fulo ama la kaxayna markaas mas-uulaa laga yahay aaluu markaas xisaabay qofkii waday axilkiiyo mas-uuliyadii taxamula laakiin keligeed waaye biduuni raakibin walaa saa'iq wax korkaad fuulao hogaamina male wax kaxayna ama gadaalka qumina male tutlifu shayan waxbay dishay keligeed waa falaa damaana fiih neef socda wuxuu dilo keligiisa kaasi qof lagu leeyahay male dadaal daliilkiina waa kana liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisa aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi alajmacu xoolihii jubaarun laabad waxay dhisa jubaar hadrun kelimatu jubaar hadrun waa hadr wax layska rabaa male ay hadrun waayo baatilun wax laiswaysama wakalaa waxaa lamida in kaan hadday tahay markuuba waaba la fuulay oo qofaa korkeeda fuula wa adlafat birijlihaa af wax kumadil iyo wejigii gadaalay wax ka hiyaa lugaheeda mas-uulka noqon kara iyadana waxba layskuma le daliilka liqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi rijlulcajmaa neefkii lugtiisii tubaa iyadana jubaarun hedruwa amaa maa tutlifuhu waxay disha gaadiidkii la fuulay bifamiha afka ay ku disho aw biyadayha labada luga hore famadmuunun waa la damaanayaa idaa kaanad hadday daabada tahay markuubatan mid la korsayaoo la dul fuulo xadiidka abu daawuuda wey adaabadu daabadi biduuni raakibin mid fuula la-aanteeda haatay aw saa'iqin mid kaxaynaa la-aantiis tudlifu dishay shay-an wax falaa damaana gudis fiihi ma ahaanin liqowlihi sala allahu calayhi wasalama daliila alajmaahu ajmaahu neefka adduunyaha wuxuu dila jubaarun hadur waayo ay hadurun diyo la-aan way mag la gudaa male baatilun aan wax ka jirin wakadaa waxaa lamida in kaanad hadday ahaata markuubatan tu la korsan yahay oo waatlafad ay disho birijlihaa lugta dambe iyadana liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama rijlulcajma daabadda lugteedii jubaarun hadur waayo amaa maa tutlifuhu wixii ay dilayso bifamiha afkiiyo gafuurka ku dilayso aw biyadaya labada jeenihii hore ay ku dilayso famadmuunin waa la gudaa idaa kaanad hadday daabada ahaato markuubatan dusheeda mid la saaran yahay almaadatu alkhaamisa waxaan maraynaa maadadii shanaad fi luqadati wallaqiid alluqada wax iyo wax wallaqiid waa bani aadam marka waxa waaye wax meel laga qaaday jid oo ama dada ama duunya wixii ay diinta ka qabtiyo sida loo habeeyey aad arki doontaa baadida waa qaybsami doontaa wax isaga filan dugaagoon deg deg u dhimanaynin sida geeriya loodoo kale iyo waxaan dugaag isaga filayno ariga oo kale shimbiraha cuna dawacadaa cuni waraabo warkiisba dhaaf lagu soo gaariyo kolka wixii isku filan waa lagu fuugaan qofkii ilaha ayaa u imaanaya laakiin waxaa isku falleysida adiga waa loo talina lacagtay haddii baahidii gacantaadii gashay ka gadaal wixii laga yeeli lahaa alluqaata min alxayawaan wallaqiid min albashar labadaas oo dayaxan oo jid iyo meel laga qaaday sidii loo maamula galabtaad joogtaa almaadatu maadadii alkhaamisatu ee shanaad fi luqadati baadidii xoolaha iyo walaqiiti baadidii dadka labadaas gudahooday umaado tahay kow alluqata san xoolaha soo horeyso sahlane kow tacriifuha tilmaanteeda alluqata huwa shay-u aa la yihaah almultaqatu la gurbiyey min mawdicin laga gurbiyey mawdicaasna waa gayri mamluukin mid la leeyahay kayrkiisa lixadin qofna masaajidkaa laga helay jidkaa laga helay ceelkaa laga helay isbatalkaa laga helay almaraafiq alcaama meelihii dadka ka dhexeeya guud ahaaneed aa laga helay laakiin guri nin leeyahay iyo dukaan dhexdiisaan ka qaaday maxaa laga qaadi ama dukaankaale ama dadka safaayinka rukunka wax ka gataale aw dukaan laa qaada alaabtan isaga u dhig isagaa meel dhiga ama dukaankaa yeelan doona ama dadka wax ka gatay ku xiran ee rukunkaa yeelan doona marka waxaa la rabaa meesha waxaa laga qaaday almaraafiq alcaama ka turuqi waalmusafayaat waalmadaaris waalbiri waalmasaajid waalaswaaq wamaa ilaa daalika meelahan maraafiq alcaam la yihaa ee dadweynaha ka dhexeeya yaa baadidii laga helay kolka kaasaa la yihaa sideedaba luqada ee waxa guri dad leeyahay laga helay gabdhaha adeegaa ildufa mararka qaarkood waxay dhahda reerkaan ushaqaynayan dahab meliyaala ku arkay ee gurigaana dahabkee aqalkaan ka shaqaynayay aan dahab meliyaa lagu arkay ka war reerka ugey dahabka dahabka reerka reerka dahabkii ugey waxaa la rabaa waxaan meesha laga helay inay ahaato hayra mamluukin liaxad qof gaar ahaaneedoo leh male amaa meeshaad ka heshay meel qof le hadday tahay beerad ka heshay qofkii beerta lahayaa waxaan leh ama dadka beerta yimaadaane waxaa la rabaa almaraafiq alcaama meel dadka ka dhexaysa la rabo taariifuha ah. baadidii xoolaha tilmaanteedii waxa waay alluqadatu huwa luqada waxaa la yihaa ashay-u wax almultaqadu la gurbiyey min mowdicin meel laga gurbiyey hayri mamluukin mid la leeyahay keyrkiisa biaxadin qofna wadaalika misaaluu kugu daray taxriifkii ka an yajida almuslimu qofka muslima inuu helo wey biariiqin jid ma ariiqaad mid kastaba mid dadka maro ama dunyada marto ama baabuurta marto meel jida ayuu daraahiman shilima ka helay aw hiyaaban dhar jidkii yaalluu helay fayahaafu waa cabsaday duyaacahaa dharkan waa luma oo cid ka faa'iidaysanaysa male waxaa laga yaabaa qofkii dharkaan lahaa intuu soo tago inuu dib ugu soo noqdo raadiyo adiga haddaad ammiinta oo laftaada hawto inaad tahay qof wax lagu soo gaara inaad qaadaa wanaagsan laakiin haddaadan ammiin ahayn ood wixiiba boobayso markaad aragtayba aada iska hantiyeysanayso aad iska dhaaftaa kuu roo wadaalika arrinkaasna ka ayijada almuslimu muslimkii inuu helo bitariiqin jidmaa mid kasta uu daraahima ka helo aw siyaaban dhar ka helo oo fa yakhaafu uu ka cabsado diyaacahaa iyada lumitaankeeda fayaltaqituhaa ka gadaal uu aruuriyow laba xukmuhaa baabidii uruurinteeda xukunkeedii muxuu yahy yajuusu waxaa bannaan iltiqaatu luqada baadidii gurubsigeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya lamaa goortii su-ila nabiga la weydiiyey canhaa cani luqada baadidii la helay see loo maamula haddii la yihi bal tilmaantii nabiga dhagayso markaad gacanta ku dhigtid awal wa qabla kulli shay acrif aqoonso ifaasahaa kiishkeedow waxaa beesa hadday tahay waxay ku jirta maxaa magad may ku jirta shakad may ku jirta dambiil may ku jirta sarwaal may ku jirta horta weelka ay ku jirta aqoonso boorsa may ku jirta kolkaad aqoonsata weelka ay ku jirtana wawi ka aha waxay ku xiran tahay gallus miya dun miya bambiiro miya calal miya weelka haddii la geliyo kadib aa la xiray maxaa lagu xiray adiga aqoonsana adiga waaba artay soo ma maa xufida fara wamaa kutiba qara warqad iyo qalin qaado isla qor waxaad heshay iyo maalintaad heshay iyo meeshaad ka heshay iyo say waxaanu egyihiin lacag hadday yihiin riyaalla miya shan shan miya toban toban miya konton konton miya boqol boqol miya shan shan boqolaa la helay kolka maxay tahay kolkaad aqoonsato tiradeedii weelkeedii maalinteedii meeshaad ka heshay intaas markaad ogaatid suma ka gadaal arifa wahaybarin adigii yaale waryaha intaad meelihii istaagto beesaa la helayay ka maqan tahay haddaad tiraahda baadi warka waa weynaysay beese sheeg ka gadaal wixii beese dhaafsiisan tiradeedii waa intaas saasay ahayd riyaalla ahayd sanay ahayd toban tobanay ahayd waxaasi waxaa laga sugaa qofkii sheegana intaas hadduu isku dubariis wax ka gefi oo la war xaggee kaaga lunta kilisada iiga lunta oo maxay ku jirta kiishaday ku jirta tirada maxay ahayd boqol riyaal nooceeda muxuu ahaa toban toban u goormay ahayd bishii jimaacadul intaas haddii usan gefin hala sii waxi hortaa loo gala tilmaanta cirkeeda lagu shareeri maalana soo dhaweynba lacag riyaalla ayay ah ka lunta lamada erkaa dad oo tirahda baadiyaa la helay intee loo aada saacad miya raadiya miya kitaab miya imaamad miya kaba miya beese miya xoolo nool miya baadiyaa la arkay waa fogta baadida nooceeda isagoo beesaa la arkay ama xoolaa la arkay asagaa yidhahda neef haryuu ahay laxuu ahay riyuu ahay midabkaasuu lahay meeshaasay marka waxa waaye adiga helay baadida ee muftaqidka ee baadida gurfiyey tacriif kaamila wixii baa-ida inaad buug ku qortid maskaxdiiyo maankana ku haysid kolkana ka taqaanid aad markaas baahiyahaysidu sanatana hadda meeshaan tilmaaman uma kagadaa carif ahay baari sanatan toban iyo laba bilood kolka hadduu riyaal yahay waxa meeshaad ka heshay ama toban riyaal u yahay ama konton riyaal yahay ama boqol ama laba boqol masanadaa la weydiina waayo waxaa la rabaa wax qiimile waxay sanad la weydiinaa ee maxaa jira wixii yaroo oo riyaal iyo wax lamida shan iyo wixii lamida toban iyo wixii lamida qofka caadigaa ah lama rabo qof dar allahon xoolo wax ku falayni oo kun iyo kowga isugu midta ah, oo hadday gacansa dhaafta baan dib xusuusanay kaas wax lagu jaangoyna geed dhamiijo qaniina oo ilxajecla ka badatay lamar oo hadduu riyaalba ka lumaan sanad iloobaynin wax lagu jaangoobsan maa kolka qof caadi ah oon dhamiijaqaniina ahay qof xoolo nacayno reer aakhare aan ahay intee isku iloobaa riyaal saacaduu ku ilooba ama maalin shan riyaalna intee isku ilooba shan riyaal laba beri kaa marin maxaad ka weydiin toban riyaal intee isku ilooba toban beri boqolkii intee isku iloobaa bil kunka intaas ku iloobaa kun waa badan tahay iyo lix bilood kun riyaala iga dhuntay waa la dhar wahaakada muddada la haybaarina waxay ku xiran tahay waxaan muddada laga xanuunsana ee was qofkiisii ka ilooba laakiin shan kun hadday tahay sanadaa la haybaarina lacag badan toban kun hadday tahay iyo ka badan toban iyo laba bilooda la weydiina intaas haddii la waayo adna waa dadaashay kiina awadahulla khayr allaha meelo ka siiyo uma carifhaa sana marka meel waxaaduu nabiga sheegay fain jaa hadduu yimaado saaxibuhaa saaxibu luqada faaidan qofkiila hadduu yimaado uu tilmaanto faalawu salan waa la siina wailaa hadduusan imaanin fashanuka adaa qaadan muddadii lagu qabtay eed haybaarisay qof yeesha hadduu soo bixi waayo adigaa wixii iskaga shafecsana laakiin calaa niyati lqurmi intaad nooshahay haddii markaad xataa yeelatoo ku tasaruftay uu qof yimaado uu yidhahdo socotaan ay xaajiya lacagtani jidda iiga luntay ka gadaal masar iyo soomaaliya u dhoofay soon xajkii danbuu yimid isagoo muddadii ay dhaaftay adna wixii ay ku dhaafeen wixii adiga waa kuu qoray hadduu sheegta waa siinaysa taas waxay ahayd markii nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey ka gadaal su-aasha waa bandayde wa su-ila waxaa kaloo nabiga la weydiiyey can daalati alghanami ari baadiyiisha yaa rasuul allahi neefare haddaan helana oo baadiye dhawaaqayo arigii intuu ka hadfay isla afka saaray qaylina dhab haddaan faqaala nabiga wuxuu yihi khud haqaad neefare maxaa jira neef ariga ah waa wax jilcan fahiya neefkii ariga ama daaladii ariga laka adaale aw liakhiika ama qof kaloo walaalka oo kula mida muslima unbaa qaban lahaa aw lidibi waxyaaba ma noolaateena ama dhurway ha ka diiran madaahee dhurwaay ka xigeen neef arigoo dhadda hadaad aragtid dhabdhee waxaaga ku dar hayraha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay yustaxabu in la ammaanay aliltiqaadu gurubsi oo baadin la ururiyo noocay tahay toona limanaa loo ammaanay yahiqu ku kalsoon biammaanati nafsihi naftiisa ammaanadiisa ku kalsoon aan loo ammaanay adigaba haddaadan ammaano lahayn waxna ha ururinin wayukrah maadi ururintii waa la kahday dhimanaa loo kahday aan laa yatiqu ku kalsoonay fii ammaanatiha naftiisa ammaanadeeda tacriidu amwaali lmuslimiin tacriidu amwaali lmuslimiin muslimiinta xoolahoodii oo loo bandhigo litalafi dhimasho laa yajuusu ma banaan qofaan aamin ahayna wixii waa ba-sana idan xukunkeediina waa ka sana loo maamulaa baadidii yajuusu waxaa banaan iltiqaadu luqadati liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama lamaa su-ila haddii la weydiiye canhaa baadi maxaan ka yeelnaa haddii la yihi acrifa qowsa ifaasaha weelkay ku jirta wawi ka ahaa xarigay ku xiran tahay uma carifha haybaari iyo ahdi ayay wax ka maqan yihiin sanatan toban iyo laba bilood fain jaa saaxibuhaa haddii qofkii lahaa uu yimaado falyakhudhaa ha qaata wailaa hadduusan imaanin toban iyo laba binood ka gadaal fasha-nuka adiga iyadaa isku arino wasuila nabiga waxaa la weydiiyey can daalati alghanami ari baaris xaggeedaa la weydiiye faqaal wuxuu yihi khudhaa neefka ariga ha qaada fahyalaka adaale aw liakhiika walaalka ale aw lidibi waraabaale hayraha yeeshe annahu yustaxabu la ammaanay aliltiqaadu gurbin limanaa loo ammaanay yasiqu kalsoon amaanati nafsihi naftiisa ammaanadeeda wayukrah waa la kohday baadi ururinti limanaa loo kahday an laa yafiqu ku kalsoonayn ku filay fii ammaanatiha naftiisa ammaanadeeda tacriidu amwaali lmuslimiin muslimiinta xoolaheedii oo loo bandhigo litalafi dhimasha laa yajuusu ma banaano saddex axkaamuhaa baadidii xoolaha axkaamu luqada baadida xoolaha axkaamteediihiye kow waxaa waaye in kaanat iluqadatu hadday baadidii ahaato taafihatan midaan waxba ahayn xabad mafsad meel ka hesha bixaysu si uusan laa tutbicuha ayan raacaynin baadidaad heshay himatu awsaati innaas dadka waataan saddex qaybood ka dhignay qeybta laxa badan waxba lagu sargoosan maaha qeybta xoolaha nacabna wax lagu sargoosan maaha qayb dhexaada la raba kolka waxaan wax kolkii horeba riyaal iyo wax dhamida ah laga bixiyo kolka dadka kuwiisa meel dhaxaadka ana himadoodii mayso wadaalika mihaalkiiba kuu keenay ka tamrati xabati mirow waxabati lcinabi iba cinab xabadiisii wey aw ilkhilqati albaaliya fasanaadii aada sanka iyo gafuurka marsanaysa aada meel ku dhaaftay kaas yaa u soo noqona aw isawdi ul yaroo dhuuban aada wadatay ula qaaliixaa jiray kuwaas maya unaan wax ahayn oad lahayd farahayay ku baraari aada isaga ceshinaysay gacanta aw ilcasaa sawd waa xawl ama ul yar ama dhangad alcasaa ulwa fa inahu laa ba-sa dhibi kuma jira biiltiqaatihaa qaadideeda waxaasaan qiimiga saas u lahay walimultaqitiha ninka qaade uruuriyey wuxuu leeyahay alintifaau ka faaidaysi bihaa fi markaasba waxba timi iska mudmus markaasba walaysa calayhi korkiisa maa tacriifa ixba ka luntay irbadyay ka fakatay sakiinyay ka luntay rumayuu ka lumay ma dhahaysi waxaas yar itaatihaa kaasi walal ixtifaadu bihaa meel dhigid aad tidhaaha waxaan muslimay ka lumeenad meel dhigtana lagugumale wadaalika kaasna liqowli jaabirin an u daliila radia allaahu canhu uu yihi jaabir rakhasa lanaa wuxuu noo ogolaaday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama fi lcasaa-usi wasawdi dhangadi waalxabli xarigi dabarki wa ashbaahi wixii yaltaqiduhu rajulu uu nin helo hoos meel ka qaado fayantaficu bihi uu ka faa'iidayso imaam axmed abi daawuud raggaasaa wey kow saas wa laba in kaanat iluqada hadday baadidii ahaata mimaa kii hadday ka mid tahay heerkii waa ka culus tahay tutbichu ay raacdo himatu awsaadi innaasi dadka kiisa meeldhaxaadkaa dadaalkooda hadduu wax raaca uu yahay wajaba waxaa waajiba calaa multaqitiha baadida qofka uruuriya korkiisa waxaa ku waajiba an yucarifaha inuu haybaariyo yacdiyo sanatan toban iyo labo bilood kaamilatan buuxda yuclin wa cadaynaa osmuujina canha baadidii xaggeeda intee laga muujina cinda abwaabi almasaajid masaajidda albaabahooda agteeda wuu ka sheegaa gudaha ma aha gudaha qofkii ku weydiiye alla ku masaalaalade waataa diinta fa ina almasaajida lam tubna lidaalika masaajidda cibaadaa loo sameeyey laba ragcad ku tuko darsi ku bixi ictikaaf ku samee qur-aan ku akhriso intidaaru lawqaad meeshaan cibaadaa loo sameeyey aryaa baayida arka masaaj gudihiisa alla ku nabiga hadda kahor calayhi salaatu wasalaam sidaas yiri yuclin canha iyadiiyo muujina cinda abwaabi lmasaajidi masaajidda albaabadeeda agtooda wa fi lmujtamacaat kulamada la kulmana gudahooduu ka weydiina alcaama guud ahaaneed oo ismatalada iyo iskoolada iyo makhaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado dadka jooga dadkaasna waa ka dhac weydiina hadda wixii dhan waaba ka soo dhowaatay intaad meelaha warwareegile waktiga kaa luminaay jariidaad ku qori idacadaad ka sheegi wax baadiaan helay magacaasna waa liyiraa meeshaasna waa jooga haye idinka idaacada ka sheeg wax yaroo kharajaa kaaga baxa baahidaad ka goyni iyadaad ka goyni markaasaad leedahay waxaasaa jira hadhowna waxaad leedahay intii cilaanka loo qaatay waa macruuf labaatan koor riyaalaa la qaatay jaraa'idkaa lagu qoray ama lixdanaa la qaatay wixii la qaataa laga goyna kolka in kaanat ilmuqada hadday baadidii ahaato mimaa hadday macun ka mid tahay tutbicuhu ay raacdo himatuna himatu awsaati innaas dadka kiisa dhexdhexaadka himadooda wajaba waxaa ku waajiba calaa muntaqidihaa luqadada kan uruuriyey korkiisa ku waajiba an yucarifaa inuu baahiyo sanatan kaamilatan toban iyo laba biloodoo dhammaystiran yuclin canhaa iyadiyu muujina cinda abwaabi ilmasaajidi masaajidda albaabkooda agtooda wa fi lmujtamacaat meelaha lagu urursan yahay alcaama guud ahaaneed oo biwaasitati saxaafa jariidooyinku ku dhiga waalidaaca idaacada ayuu ka baahina fain jaa saaxiibuha haddii yimaado waa qaadana oo wacarafa uu saaxiibkii sheego wixa ahaa weelkay ku jirtay aw cadadaha tiradeedii wasifaatiha tilmaanteedii acdaahu waasiina iyaha badin wain lam yeji hadduusan iman saaxiibkii bacda alxawli sanadka gadaal halkaa buuxay toban iyo laba bilood ma imaanin ogeysiiska kon iyo laba ka badana la sameeya bisha hore jimcooyinkaa la samayna bisha kalena laba gooraa la samayna ka gadaalna bishii maraa la samayna wa haakada inaad miyoomiyo u kalahdo buraashidkii ugu sugataama waa markaad adiga haybaarin markaad idaacadii jaraaidkan waaba ka saalan tahay wain lam yaji haduusan imaamin saacibkii bacda alcawli sanad ka gadaal alkaamini buuxay intafaaca waa ku dhaqmaya bihaa luqatadii aw tasadaqa waa sadaqaysana inshaa hadduu rabo walaakiin hadduu sadaqaysi hadduu ku dhaqma labadaba biniyati damaaniha luqadada dama gudideeda niyadeeda qabideedu ku sadaqayna ama ku intifaaca low jaa-a saaxibu diiman hadduu dhintana hadar baarmaan yidhaaho war waxaasaa beri aan meel ka qaaday wuxuu yimaadana waa waaye saasayna ahaayeen wixii dhaxalkiisana u sheega waxaa tilmaanta haddaad aragtiin siiy labadaasba u banaan intafaca biha waa isaga dhaqma aw tasadaqa insha aduu roobana waa sadaqaysanaa walaakiin sadaqadii iyo intifaacii waxay ahaanayeen biniyati domaaniha gudideeda gudidaas niyoosadeeda qabideeday ahaanayeen low goor la guda uu jaa saacid waa yimaado yowman maray noqotaba yadlubuha isagoo raadina saddex baayda aan sheegnay xaramkii ayaa ka duwan xaramkii dhegeyse luqatat lxaraami xaramka luqdadiisa waayoxaram si aadan masaajidka xaramka keliya u moodin ay maka taalugi ilaa masjid alxaraam iyo xaram waa kala wen yihiin xaram dhulweyn konton meelo dhan walba inuu dhanyaha laga yaabo laakiin masjidka qadarka midow idan xaramkao dhan aa meeshaan laga hadlaya ay maka saasuu ugu fasiray magaaladan maki iyo gaararkeeda wixii ku luma laa yajuusu ma banaana iltiqaaduhaa baaidii xaramka in la qaado ma banaana ilaa idaa khiifa in la cabsado moogiyo diyaa lumitaankeeda adiga qofki subaatoo aamina oo wixii meel ku sumi kara oo idaaratu aad geyn karta adig ama biriiska markaad u geyn kartaa nin muslimaa tahay wixii intaad qaaddo yaa meel kaa awood roon kaana ammaana roon gudan kartaa wixii la laysku laasimiyey oo taariifkiiyo wixii aad geyn kartaa laakiin waxaa jira wax intaas ka badan oo waxaan lumina ama ku dheela ama dhaqaalo darayna haddaad tidhaahdo waxaan saaxibka ilaahay lagu simimaa inaad qaaddo fiican kolka waa man qofka iltaqadaha maadidii xaramka ururiyo wajaba calayhi waxaa ku waajiba taariifuha haybaarinteeda maadaama intuu joogo bilxarami xaramka uu joogo haddaad xaaji ama muctamar ahay ama zaa'ir meesha booqasho u yimid muddadiia kaa dhamaatay waa noqon lahayd xaramka qofka xukuma uge ama maka xukuma uge wa idaa kharaja hadduu baxana salla maca waayo xaramka waa dhiiba ila alxaakimi kan xukuma beledka makal mukarama ama xaramka kaasuu u dhiibaa walaysa lahu marna male tamliikuha inuu hanto hoos maalaysto daliilkii waa gan liqowlihi hadalkii nabiga u daliilo sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nabiga yihi ina hada albalada beledkan maka ama ujeedin xaraamun beled qiimila wey laa yucbadu lama gooyo shawkuhu madaxdiisa walaa yukhtala lama guro ulaahu cawskiisa walaa yunfaru lama buriyo sayduhu ugaartiisa walaa tutaqadu lama guruubiyo baqadatuhu baadidiisa ilaa limucarifin qof muslimka ilaahay la doonanaa ma ogi haddaad wakti u hayso samafalkaasna adiga aada diyaaru tahay ood ku raadinay wixii lahay qaad haddaadan ku raadinay iskaba dhaaf taas baadidii xaramka luqadatu lxarami xaramka baayidiisa ay maka maka baayideedii laa yajuusu ma banaana iltiqaatuhaa aruurinteeda ilaa idaa khiifa haddii la cabsadaba moogiyo diyaacuhaa lumitaankeeda waman qofka iltaqataha baadima ka qaaday wajaba waxaa waajib kuwa ah aleyhi korkiisa tacriifuhaa yahdinteeda la haybaariyo maadaama intuu jooga bilxarami xaramka uu ku sugan yahay waidaa kharaja xaramka hadduu ka baxo oo meeshuu ka yimid iyo jiddo u noqdana salla maaha maadii xaramka waa dhiiba ila alxaakimi ka meesha xukumaayo u dhiiba walaysa lahu marna male tamliikuha hanashadeeda daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi ina haada albalada beledkan oo kana xaraamun baled qiimi gaar aleh ah laa yucdadu aan la goynayn shawquhu qodaxdiisa walaa yukhtala aan la guranayn khulaahu cawskiisa khalaahu cawskiisa la guran maha walaa yunfaru la fagdi maha la burin maha sayduhu ugaartiisa walaa tultaqatu la ururin maha luqadatuhu maayadiisa ilaa limucarifin in haybaaina ma ogin afar luqadatu lxayawaan wixii hore marka naqdiyo waxaasa ahay iyo alaab iyo maacuun iyo wax lamida xoola nool kolka maxaa laga yeela reegaysa ma luqadatu lxayawaan xoolaha nool baadidoodii watusamaa daalatu lxayawaanna waa la yihi inta naftale baadideedii in kaanad hadday tahay shaata neef ari a ah, bifalaatin cidla joogta min alardi dhulka mida bifalaatinta waa shar maxaa jira aan halbeedkan iska soconaa beled aan wax la jirana jirin waxaas baa baadiha dhasugu dhowaan aan gacanta lagaa godo baadi maa xoolahan beledka jooga arigan isaga iyaal suuqa maanta oo dhan guryuhu fanana jidal buu mara hadhowna xeradiisiyo imaana bifalaatina la rabo meelaan dad joogin ari magaalo ku dhex jira waa baadihaas ku dhe in kaanad shaatan neefari hadday too bifalaatin idla joogto meel amri kamida ajaaza wuxuu baneeyey sharcigiiw iltiqaataha gurbinteeda walintifaaca bihaa ku dhaqmiteeda filcaali markii uu nabiga baneeyey biqowlihi hadalkii nabiguuna ku baneeyey sala allahu calayhi wasalama waa soo marnay uu nabiga yihi arisee la yeela haddii la yihi hiyo laka adaalehe qaado hawle akhiirka ama mid walaalka aha ah qaadan doono kaaga dambayn doono awlidibi ama waraaba markaasba ku qadayn doono arigii waa ka laalatulxayawaan haddii laakiin geelay tahay waidaa kaanad hadday baadidii xoolaha noqoto idilan geel fa inahu geel laa yajuusu ma banaana iltiqaatuhaa kaxaynteedii bixaalin sina waxaa jira waraabana umuhan waidaaba ka adag waraaba oo na berye ku jiri maha bilay baqadi kartaa baahina meel u fariisan mayso cawskiiyo geedihiiyo qoryahay oni ninka ilaahayna raadkeedu soo haya asagaanba ka haraynin waa la jecel yahay idan taas lagu fuudaan neef oo baadi oo banaan daaqa banaanka kama odaga ilaahay raadka soo haya deg deg oona ku dhiman mayso baahimaba arkayso geedahay cuni waraabaha yarna waa isaga filanta waraaro waaweynna waa naadir xukun lagu dhisimaa idan geel banaanka kama waidaa kaanad hadday ahaato baadidii xoolaha idilan geel fa inahu arrinkan wuxuu yahay laa yajuusu inuusan babanaanayn iltiqaatuha ururinteeda bixalin sina kuma banaana daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama goortii la weydiiyey can daalati lidili geela baayidiisii maxaan ka yeelaa ninkii weydiiyey anantay maallaka maxaa kaa galay weli walaha baadi baadigeelna maxaa kaa galay maxaa jira ma macaha xidaawa kabaheedi waa qabta geela ma aga gubyoonay mana cagaagaayo ilaahaba kaba u geliyey kolof adagaa ugu jirta oo kabaha aad qabta deen ka adkay aan ka jilcanayn acagta ugu dadan kolka kabaheedii waa qabtaa wasiqaa waa sigaarkeedii biyaa waa wadataayo geela maalinkuu cabba biyaha caloosha kuma qata xataa korka kale u gashada ka gadaayna sanaduu ku baxu ku katima muddo aada u tiro badan kolka biyaheedii calooshay ku wadataa kamaheedii lugahay ugu jiraan waa cagaagtay lamale waa untay lamale taridulmaa hadday isgaran weysana iyadaa biyaha meelala meeshay jireen ku aroori wataakulu shajar geedaha duurka ku yaal ay daaqi xataa yajiica ilaa uu uga yimaad saaxibuhaa ninkii lahaa oo fayaakudaha uu ka wato xadiidka muslim bukhaariya wey kolka neef loo dangelima banaankaa laga mara wa mithlu daalati alibili geela baayidiisii waxaa lamida xayawaankan waaweyn iskinta loo yaqaano o dhanba lagu fuudaan maaha daalatu alxamiiri damaarihii waa lamid waalbigaal baqlihiina waa lamid waalkhayl fardihiina waa lamid watusama tan waxaaba lagu magacaabaa alhawaamil tii la dayacay oo meeshaad marsaba yaa awal fardi iyo damaari iyo baqal iyo male waddankeenaba saasay ku ahaayeen hawaamil kuwii dayacnaygu banaankaasay daaqdaaqayiin goortii loo baahdaa loo yimaada kuwaasna ha ku fuudaanin yeelay la mid yihiin waa aroorayiin duurkii waxaasii cunayiin wa mithlu daalati libili waxaa lamida daalatu lxamiiri dameero baadidood waalbiqaali barlo baadidood waalkhayli fardo baadidood watusamaa intaan waxaa la aal hawaamil dayacnay waa dayacanta sida xoolaha kale la isugu dhiboo loo dhextaaga looma dhextaagna fa inahu arrinka wuxuu yahay laa yajuusu inuusan banaanayn iltiqaaduhaa ururinteedii ma banaana kadaalika saangeelaba u banaanayn afar kayfiyatu kitaabatiya waagii markaad qaada ay noqotay gacantaada gashayn qoraalaa loo baahanya saan wixii lagu iloobin kayfiyatu kitaabatihaa baadidii dhigideeda habkeedii waxa waaye insaan la qoro waxaa la leeyahay aqara fulaanun ninkii baa baahida helay aqara fulaanun hebel wuxuu qiray annahu hebel filyowmi maalin gudaheed maalinka min shahri kadaa bishaasuu ka mid ahaa iltaqada wuxuu ninkan helay fii mawdici kadaa meel hebel uu ka helay kiisan uu helay damnuhu kiiska waxaa ku dhex jiray kadaa wixii kiiska ku jiray dahab iyo qalin iyo lacagi uu sheega wa annahu isagana carafahu waa aqoonsaday kiiskiiyo wixii ku jiray liwaktihi waktigii uu helay wa saacatii markuu gacanta ku dhigay wanaadaa waana dhawaaqay caleyhi korkiisa fii mawdicihi meeshii uu ka qaaduu hadloo siri wariyay baadi ka maqan tahay wafi laswaaqi suuqyaalkii buuna ka yaahiyey washawaarici jidadkii la qaadayey wuu ka baahiyey walmasaajidi agtooda wuu ka baahiyey ayaaman maalmo mutataaliyatan isxigta wa jumacan jumcooyin mutataabican israacaysa wa ashhuran bilayaan mutaraadifatin isfangashan maa yasiidu wax ka badan uu intaas weydiinayay wixii lahaa calaa sanatin toban iyo laba bilood korkood kaamilatin dhammaystiran falam yaxdur ma iman lahaa baadidii taalibun mid raadina uma iman waa khashiya hebel waa cabsaday calaa nafsihi naftiisa korkeeda wuxuu uga cabsaday almowtu dhimasho ka gadaal ashhada wuxuu markhaati geliyey calayhi baadidii korkeeda shuhuudahu markhaatigiisa annahu isaga in uu wajadahaa baadidan helo faltaqadahaa wuu ururiyey wa annahaa baalidiina taxta yadihi gacantiisa hoosteeday ku sugan tahay wa fii xiyaasatihi gurigiisay taalla ee fa in xadara hadduu yimaado man qof yadaciiha baadidii sheeganaya oo wawasafaha tilmaanta baadidii fawasabata uu sugnaado milkuhu qofkaas yeelashadiisa uu lahaa baadidii yeesha hadday sugnaato akhadaha qofkii yaqaadanaa sheegtay wabarii'a la faydoobaada almuntaqitu kii wax uruuriyey almadkuuru la xusay can cuhdatiha baadidaas ogaantii lagu ogaaday uu ka faydoobaada wakhalad waxay ebar noqota yaduhu gacantiisa minhaa baadidii waxay ku ebar noqotaa bitasliimihi baadidii dhiibidii bitasliimihi asaga multaqidkee wax uruuriyey dhiibidiisa iyaaha baadidii limaalikiha kii lahaa ee sheegtay uu u dhiibay biariiqi wadu ugu dhiibay asharciy ee shareecada loo nisbeeyey wadaalika arrinkaas hadduu dhacayna bitaariikhi kadaabu sana loo qoraa marka ay geedii gacanta ka baxdana halkaasna waa ku dhammaatay baalaqi baadii dadka ayaa tana kow taxriifuhu laqiid maxaa la yihaa alaqiid waa ficil macnaa mafcuul kii la ururiyey w laqiid baadidii dadka allaqiidu tiflun cangu waay yuujadu la helay mambuudan isagoo la tuuray fii makaanin meel lagu tuuray ma meeshaas meelay tahay toona laa yucrafu looma yaqaan lahu tifliga nasabun abtir walaa yadaciihi tifligii ma sheeganayo axadun qofna anaa dhalay abtiwa adeerwa walaaluwa hooyowa wax dhahaya ma jiro xanugaa meel laga helay mus asagoo yaalla qaasi xun ku dhashay oo musqulo agtood laga helay ama xafiisya agtood laga helay saasoo kale allaqiitu tiflun canugu waay yuujadun la helay mambuudan isagoo la riday fii makaanin meel lagu riday ma si meel kasta ah laa yucraf aan la garanay lahu canugaan la riday nasabun abtir looma garanayo walaa yadacihi ma sheeganayo axadun qofna laba xukmuhu xukmu laqiid canugii la turay xukunkiisii waa sida yajibu kan xoolihii waa ka duwan yahay qof ka tegi kara mara in la qaada waajibu calalkifaaya qof hadduu qaado intii kale xilkii waa ka dhacay qof qaada haddii la waayo oo mid la intuu ag maro dhaafo magaaladaasoo dhan waa dambaabtay kolka waa lala dagaalama xilkaa saas hadduu ku dhinto magaaladoo dhan waa lala dagaalama naf muxtarama ay badbaadin waysay kolka xoolihii lagu khiyaar gelinaayo mehe ilma bani aadamo meel yaalla inaad markaasba la boodid yajibu waxaa waajiba calalkifaaya iska kaafin korkeed u waajiba oo qof hadduu qaada aan baaqiga laga ribin aakhiduhu canugii la helay qaadistiisa wa tarbiyatuhu xanaanayntiisoo la barbaariyo daliilkii waxa weye liqowlihi eebbaweyne hadalkii tacaalaa korahaye uu yihi watacaawanuu isgargaara cala albiri samafal korkiisa waajibka gudashadiisa iyo wataqwa alla ka cabsiga oo xumaha layska ilaaliyo labadaba isku gargaara waliannahu dafligii canugii nafsu nafwa muxtaramatun la xurmeeyo yajibu waxaa waajiba xifuguhaa naftaas ilaalinteedo saddex axkaamuhu axkaamulaqiiqi anugii la uruuriyey xugmyaalkiisii iyo kow yambaqii waxaa habboon limultaqitihi anuga midka qaaday an yushhida inuu marageliyo calayhi anuga korkiisa wa calaa maa kiina waa inuu wax marageliyo uu wajada helay macahu anuga miciisi min mataacin alaaba ow maalin xoolaa hanugii markuu helay alaab iyo maacuna agtaad alla qaadi dhashayd weyn yaala tahay ma og kolka bakeeri iyo maacuun iyo tarmuus iyo xanihii lagu habaayo waxaasa agya iyo firaashku ku seexanayo ama kasri allah a hoosta ugu jira kolka isaga iyo alaab iyo baaso wixii ag yaaleen isla aragtay intaba qaad markhaatina u xukunka koobaadu yambaqii waxaa habboon limuntaqidihi canuga midka helee qaada waxaa u haboon an yushida inuu marageliyo calayhi canuga korkiisa wa calaa maa wixii uu wajada helay macahu canuga asagoo la jira min mataacin kalaba ah aw maalin xoolaa laba in wujida laqiitu canugii haddii la helo fii bilaadin dal gudihiisaa lagu helay islaamiyatin jidoo kale laga canugii jidoo kale maxamed oo kale aa laga helay fahuwa muslimun dadkan wax degan waa muslim anigan waa muslim muslimkan laga dhexeluu ka mid yahay kolka waa muslim walow kaana bihaa haba ku sugnaada kayruulmuslimiin aqlabiyadaa la fiirina meel muslim iyo gaal la wada degan yahay lubnaan oo kale xanugii laga helay kolka aqlabiyada muslimkaale isagana kolba waa muslim maxaa jira dadkan adfaashee yaryar ilaa ay ka qaangaaraan gaalaba ha dhashee lagu xukumi kari maa idan beledkii beled muslima loo yaqaanaa laakiin haddii washington iyo bakiin iyo laga helo oo kale see la yeelaa taas waa iman doonta in wujida haddii la helo allaqii canigii baalidaha fii bilaadin dal gudihiisa mu dan islaam ku abtirsadaa laga helay fahuwa isagana muslimun walow kaana haba ahaado bihaa bilaadi hayru muslimiinba muslimka ha la degnaadeene waxaas aqaliyadaa ee muslimka la degan waxba qiimi male saddex in wujida haddii la helo maca laqiiti canugii la ururiyey la jiridiisii maalun xoolo xoogaa kun riyaala ah hoostiisiina yaalla unfiqa maalkii waa la bixinaa calayh laqiidka korkiisa minhu min almaali laga nafaqayna caanihiisii iyo xafaayadiisii ilaahay ka dhammaadaan wixii beesoo agtiisa lagu arkay ah laga siina fain lam yuujad haddaan la helin macahu canugii la jiridii shay-un waxba anfaqa unfiqa canugii waa la masruufa calayhi korkiisa min beyti maali lmuslimiin muslimiinta baytulmaalkooda waa bankiga ayoom iyo toban riyaal looga soo qaadaa markaasaa caani iyo wax loo siinsiina wa ilaa baytulmaal ma jiro asna beesa haddii la helay lama jirin waa baktinaa miya maya fa masruufidiisa calaa jamaacati lmuslimiin dadka muslimiinee meesha jooga jamaacada korkeedaa laga rabaa in la yihaa canugaana soo kordhay intaan laga helay hala isqaamo qof walbow toban riyaalkeen boqol riyaalaha bishii la helay kuwiyaa wax loo soo siiye wahaakada qof muslim oo tabaruca ah haddii la helo nabadu oo yihaha canugaan waa canuguus guus laba jir saddex jir xoogaa uleeg kananaa ilmaha ku dara dan waa dhaxa qadadiga raashinka iyo biyeysa kan ilmahan ku dara khayr alaasib tanaa saddexa in wujida haddii la helo maca laqiiti canugii la gurbiyey miciisii maalin haddii la helo unfiqa waa la nafaqeeyaa calayhi korkiisa minhu min almaali aa laga nafaqayna ee fain lam yuujad haddaan la helin macahu maca tifli la jiridii shayin waxba unfiqa waa la nafaqayna calayhi korkiisa min beyti maali lmuslimiin muslimiinta bangaha xoolaha muslimiinta meesha yaali aa masruuf laga qoro wailaa midna haddayaan jirin maal lala helay iyo baytulmuslimiin midna fa nafaqatuhu canugii la helay nafaqadiisii waajib wey calaa jamaacati lmuslimiin muslimiinta kulankeeda korkooda aan nafaqadiisii ay fuulaysaa afar hadduu dhintana isagii xool yeesha waa dhintay yaa dhaxla miiraatulaqiiti canuga baadida a dhaxalkiisii in maata hadduu dhinto iyo wadiyatuhu waaba la dilay canugii la helay oo la korinayay kuyaa baabuur mariyey markaas maxaa la yeela wadiyatuhu magtiisii in qutila haddii la dila libeyti maalilmuslimiin hadduu xoolo ka dhintay meeshii laga masruufaya isaga soo bankiga ma ahayn xoolihiisii bankigaa qaadana magtiisiina bankigaa qaadana qisaaskiisii bankigaa fulina miiraasullaqiidi kii baahida ahay in maata hadduu dhinto iyo wadiyatuhu magtiisii in qutila haddii la dilaba libeyti maalilmuslimiin muslimiinta maalkooda aqalkii u yaal kaasaa labadaba leh dhaxalkiisiina qaadanaa diyadiisiina qaadana yaa maamulaya u dooda imaamkana ninka dalka xukuma ninkaasaa u mas-uula meeshaan bankiga waraxa la dhigaa ma ogiy weligiisii arag wali walimaamu horjoogaha muslimiinta xukuma huwa imaamka awaliyuhu u qaraabaho mas-uulkaa xadiiskeedii waa taan saxiix muslimka ku marnay wixii ilmeed bayacma anaa u weli awlii keena tii walimaamu huwa waliyuhu fi lqisaas kasba haddii loo dilay waaligaa marka qisaaskii oobsana wadiya hadduu diyo ku cafina ama dilka khata aha diyadiina isagaa qaada fa in shaa hadduu doono waaliga ninka beledka xukuma ama muslimka ikhtasa waa u qisaasana lahu lilaqiiti canugii muslimka ahaayeena laga dilaan helnay qofkii dilay waa la dila ikhtiyaarka imaamkale waishaa hadduu rabana akhada diya magtiiyu qaada libeytilmaali bankiga uu diyadii boqol iyo labaatan kun intuu qaado uu bankiga dhiga shan in aqara rajulun in hadduu qiro ana laqiita canugan la helay inuu waladuhu ilmihiisii yahay ulxiqa bihi waa la haleeshinayo wadaa la leeyahay laakiin bishardi idaa kaana hadduu yahay mumkinan mid suurogala an yakuuna inuu waladuhu ahaado hadduu suuro gasho waa inuu canugiisii yahay say ku suuro gasho waa siday oo hadduu canugan la helay kaa wen yahay oo tiri anaa dhalay beentaada intee lagu arkay qof wax ka wen ma ku ekaba adiga jinsigii nooco taa isaga kuu noocma berigii la helayba ma addoon agtaadaa la helay waa lagu raad qaaday anuga berigii la helay iyo berigii u dhashay dalkaba ma soo gelin adiga wahaakada ijraacadaa la samayna waa lagu raad qaadaa hadday suuragal tahay in canuga aad adiga dhashay waa lagu siinaa wa ilaa haddii kalena meesha ka baxaa lagu leeyahay inaa qara rajulun in hadduu qiro ana laqiiqa canuga baayida waladuhu inuu yahay ulxiqa waladkii waxaa la haleeshiina bihi ninkan sheegtay idaa kaana hadday suurakal tahay idaa kaana hadday tahay mumkinan inay suura gasho an yakuuna inuu canuga walada u aado wakadaa waxaa lamida in aqarad bihi imraatun naagaa qirtay oo tiri canuga meeshaan ha uga tegay iyadana waa la raad qaadaa iyo been sheegaysaa la ogaanaa haddii la ogaado canuga canugeedii inuu yahay iyadana waa la siina wakadaa waxaa lamida inaa aqara hadday qirto bihi canugii imraatu naagaa qirtay oo tiri anaa meesha ku tuuray ulxiqa biha waa la haleeshiina afar kayfiyatu kitaabatihi canugiina qoraal uu leeyahay sidee la qoraa waa kana ashhada wuxuu markhaati geliyey calayhi korkiisa fulaanu ninka hebela ah aadad isku markhaati geliyey naftiisii wuxuu isku markhaati geliyoos os yidhi halii markhaati noqdo oo inaa canugaan qabtay hala ogaado annahu isaga bilwaqti alfulaaniyi waqtigaas inuu ijtaasa gudbaayey bilmakaani alfulaaniyi jidkaan shaaric bilaadinu male fawajada sabiya canug yaru helay mulqan la riday cala alardi dhulka korkiisa wa sifatuhu tilmaantiisa kada wiil waayo gabari waayo amrigiisa intaas waay midabkiisaas waay maryuhu qabaysaas waay tilmaantiyaa la qora wa anahu laqiitun inuu canug yahay lam yakun lahu wama ahaanin fiihi milkun aniga waa un soo qaaday canugaan malihi walaa sifaatu milkina kumalihi walaa xaq kumalihi min alxuquuqi almusilati i gaarsiinaysa limilkihi in canugaan la yeesho wa anahu mustamirun canugii waa joogaa ogaada fii yadihi gacantiisuu joogaa bixukmi soo qaadituu soo qaaday iyaahu isaga keliyuu ku haya cala alxukmi xukun korkii almashruuxi la sharxee la cadeeyey aclahu korkiisii waxarafa alxaqu aqoonsaday fii daalika arrinkaas canubii iyo wixii ku saabsan ninkaan waa aqoonsaday fa aqara bihi waa qiray wasidqu run fa atbacahu wuu raacsiiyey liwujuubihi waajibidiisii caleyhi korkiisa sharcan diin washada calayhi bidaalika uu ku markhaati geliyey fii taariikhi kada intaana la qora intaan kolkii la qoro waa lahaynaa ashhada calayhi korkiisa fulaanina wuxuu markhaati geliyey annahu fi lwaqti alfulaaniyi waqtigaas ijtaasa wuxuu maraayay bilmakaani alfulaaniyi meesha magacaas leh fawajada sabiyan canug yar u helay mulqan la riday cala alardi dhulka korkiisa lagu riday wa sifatuhu tilmaanta canuga kadaa waasaas wa annahu canuga laqiitun baadi la helay waayo lam yakun uma ahaanin lahu midkan canuga qaaday fiihi canuga gudihiisa milkun lahaan kuma le walaa sifatu milkin milkii wax u-egna kuma le walaa xaqin jid kalena kuma le min alxuquuqi ka mida almuusilati gaarsiinaysay limilkihi canuga yeelashadiisa wa annahu canugii si uu soo qaaday mustamirun wuxuu weli ku sugan yahay fii yadihi gacantiisuu weli ku jira wuxuuna ugu jiraa bixukmi iltiqaadihi soo qaadidii uu soo qaaday xukunkeeda iyaahu canuga cala alxukmi xukun korkiisu ugu jiraa gacantiisa almashruuci calahu kor lagu soo sheegay macarafa alxaqa xaqii ninkan waa gartay fii daalika canuga gudihiisa fa aqara bihi waana qiray wasidqa runtiina waa aqoonsaday fa atbacahu waa raacay liwujuubihi runtii iyo xaqii waajibidooda ay caleyhi korkiisa ku waajibeen sharcan diin ahaan wa ashhada waa markhaati geliyey caleyhi korkiisa bidaalika sidaan lasoo sheegay uu markhaati u